alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsal llahu waslm calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraan min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah waxaan joognay kitaab lqada ayaan ku dhex jirnaa qaala raximah llahu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hureyra waxaa laga wariyey inuu yihi lacana rasuulullaahi sal allahu calayhi waaalih wasalama nebigu wuxuu lacnaday alraashiya midka wax laaluushaayo iyo walmurtashi iyo midka qaadanayo laaluusha fi lxukmi xukunka ku qaadanayo ayb midka wax laaluushaayo iyo ka laaluushka qaadanayo oo dhalbaayo sii dhahayo ilaa asaga midka qaadanayo xukunka ku qaadanayo ama ku bixinaayo nabiga waa lacnay rawahu lhamsatu waxasanahu tirmidiy wasaxaxu bnu xibaana xadiidkan lafdigan daciifuu ku yahay lafdiga oo saxiixa ku yahayna waa midka uu yiri walahu shaahidun ayuu leeyahay min xadiidi cabdillaahi bni camrin cinda alarbacati ila nasaa ma ahne oo kaas marka waxuu ahay lacana allahu raashi wlmurtashi saasuu ah ana rasuul lahi sal lahu alayh wali wasalam arashiya wlmurtashiy saasuu ahaa riwaayada ibnu maajana lacnat lacnatullaahi cala arashiy wlmurtashiy eh, saasay leedahay marka eh, waxaa laga qaadanaa xadiidka riwaayada dambaana saxiix eh in laaluushka xaaraam uu yahay qofka qaato iyo mid ka bixiya labadaba kan qaadanaya waa la qatay kan bixinayana u uhorseedayo inuu qaato kan qaadanayo marka waxa ugu kaalmaynaa baail allana wuxuu yihi watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan marka saasuu xaaraam ku yahay laaluush marka waxaa la yidhahdaa inaad wafax siiso waxay doonaan ba ahaatee si uu adiga xaq aada lahayn uu kuu siiyo ama ou kaaga hormariyo cid adiga marka kaa horeysay ama cid adiga aada isku xuquuq ahaydeen inuu adiga kaa hormariyo lacagta aada ku dhiibto ayaa laaluush la dhahaa nacam marka waana nooc khiyaanada kamida waayo mujtamacaadkuna waa ku burburaan waana kabiira min eh. alkabaair laakiin haddii adiga maalkaagi adig aada lahayd lagaaga dhego ee lagu yiraahdo ilaa aada laaluush isiiso maalkaagaan ma ka bixinaysid meeshaan oo qofkii maalkiis oo maal ku furto kaasi laaluush lama dhaho nacam culamada badankoodna saasay cadaynayaan nacam weliba culamada zamankan sababta waktigaan aada baalkan udhib batay sheekh ibn cusaymiin iyo sheekh alalbani iyo kulligood saasay leeyihiin nacam marka laaluush waxaa layihaha xaq adig aada lahayn adoo dalbaayo inaad lacag dhiibto qof aada siiso si xaq adig aada lahayn oo kuu siiyo macnaha laaluushka kaas waa laakiin masalan alaabaa deked kaaga jirto alaabaa erboor kaaga jirto alaabbaa meel kaa taalo nag waa lagaaga dhaartay ma lagu siina ilaa aada lacagtaas ka bixiso haddaa lacagta iska dhiibto adig si aad alaabtaas ula baxdo xaq daboow iyo wax baail adig kaa ma aadan qaadanin marka isagay dembi ku tahay adig dembi ah kaas marka rashwo lama yiraahdo saa ogaada marka وعn cabdاللahi بن الزbayr radي الlahu canهuma qaal qaضىa rasuul الlahi salى الlahu alayh ali وasلم rasuulka waxa uu xukumay ana alkhasmayni labada doodba isu qabto yaqcudaani way fariisanayaan bayna yaday lxaakimi xaakimka hortiisa labadooda xaakimka hortiisay fariisanayaan midna in gadaal la mariyo ama midna lasoo hormariyo ama midna in kursi lagu fariisiyo kan kalena dhulka la fariisiyo ma ahan bal labadooda meel siman ayay xaakimka u fariisanayaan si cadaalada markaas ay taalibtirkeeda u noqoto rawaahu abu daawuuda wasaxahu alxaakim abu daawuud wariyey xaakimna uu saxiix yeelay naam xadiidka marka waa daciif sanadkiisa mus waxaa ku jira muscab ibnu thaabit ayaa ku jiro kana kathiira alhalaq ibnu xajarna taqriibka wuxuu ku yiri layin lxadiid ninkaa isaga xadiidkiisu waa miduu daciif yahay marka xadiidka ninkaasaa ku jira saasuuna daciif ku yahay baabu shahaadaati markaatiyaalka ayuu u yahay markaatiyaalka ayuu u yahay markaatida markaatida dhowr meelaa laga baxsiyaa meel waxay tahay shaahidka yacni markaatidiisa la ogolaanaayo maxaa loo shardiyaa meel kalena nisaabu shahaada shahaadada nisaabkeeda labadaas meelba waa looga hadlaa iyo meelayow kale dabcan awalan qofka shaahidka ah waxaa loo shardiya an yakuuna musliman inuu muslim yahay gaal markhaati ma galo allahuma hal xaalad ma ahani oo culimmadan isku hayaan waana mida suurat lmaa ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmawtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min gayrikum ilaa akhiri aaya aayaddaas marka haddii nin muslim oo safar ku jiro oo safarkiisii marka ou geeridu ay soo kediso markaasoo kale meeshana muslim uunan joogin inuu markaas gaal u markhaati ka noqdo wixii meeshaas ka dhacay iyo uu haystay iyo markaas iyada waa la ogolyaha xaaladaas qof muslima ma joogo geeriyaana deg deg ku timid safarna waa lagu jiraa xaaladaas marka laga reebo sida badan gaal isaga cumuuman markhaati ma gala marka xaala naadira waay taasna an yakuna musliman inuu yahay mukalafan inuu yahay qaangaar qof mukalaf mukalaf marka lagu leeya qaangaarkii waaye waa ninaan waalnayn baaliq oo caaqila mukalaf marka lagu leeya xuran inuu yahay qof xor ah adoon markaati ma gala ayra murtakibin kabiiratan dembi weynna nin koro oo caan ku noqday waa inuusan ahayn hadduu ninku yahay nin dembi weyn caan ku ah matalan khamre cad aa lagu yaqaanaa zinaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa masalan hadda ka horaa la jeedlay oo zino ama qadaf lagu karbaashay markaati ma gala marka walaa musirin calaa sagiiratin waana inuusan sagiiro daa'imin dembi sagiiro ana inuusan daa'imin macsuum inuu yahay lagama wado macnuu waxa weeyaan inuunan ahayn qofkan qof dembi kabiira a lagu yaqaano oo ku caan baxay mid dembi sagaairtana uunan daa'imin sababta haddii sakaairta la daaimo kabiira imaanaysa laa sagiirata maca israarin saasa eh, asaarta qaar ay sheegaysaa dembi sagiira layraa ma jiro mar haddii israar ou imaado daaimid imaamu shaafici wuxuu ku daray wa an yakuuna inuu ahaado daa muru'atin murua mid saxiib waa inuu murua leeyahy muruada waxaa nin akhyaara in qofka isagoo kale akhyaarnimada munaasibka ah yani dabaayacda dadka akhyaarta ay leeyihiin inuu leeyahay muruadana curfiga u laabanaa meesha la degan yahay dadka akhyaartana dhaqan lagu yaqaanay leeyihiin dadka iska saqadada oo iska liitaan liitaana dhaqan ayay iyakuna leeyihiin waxaa kaloo la shardiyaa weliba shahaadada aqbalitaankeeda anlaa yakuuna caduwan lilmashhuudi calayhi ninka uu ku markaati furaayo waa inuusan cadow u ahayn haddii aan ognahay qof laba qof oo cadow isku ah oo cuqdad isku qabta oo qadiyad iyo dhibaato ay kala dhex gashay midkood midka kale ha ku markhaati furo ma la ogolaana ma kasten shaahidku waa inuusan cadow ku ahayn qofka uu markaatida uu ku furaayo ilaa hadduu cadow ku yahay waxaa suurtagala inuu ku taagsado marka hadduu mar cadowtooyo haddii loo og yahay markaatidiisa la qaban maayo sidoo kale walaa muttahaman fiima bijari nafcin aw walaa dafci durin qofkuna waa qofka markhaatida noqonaayo waa inuusan ahayn mid lagu tugunsan yahay inuu nafci markhaatidiisa kusoo jiidanayo ama dhib uu isaga dafcinayo adiga wax anfacaaga u laabanayo ama dhib aada iska celinaysa u laabanayo adiga markhaati inaad ka noqoto lama yeelayo sababto bani aadamka waa israbaan nin ma jiro yani nin walba manfacada le waa isu rabaa walaa aslan wa anlaa yakuna aslan lilmashhuudi lahu kan oo u markaati furaayana waa inuunan dhalin walaa farcan minhu innan inaan la dhalin isaga ounanna dhalin bimacnaa aasal farac inuunan ahayn malan adaa markaati furayso aabaha ayaa rabtaa inaa u markaati furto ma banaano lagaama yeelayo sababtaa farac aad u tahay aabaha adi soo ma kasin aabba ayaa markaati furayo wiilkiisoo rabaa inuu markaati furo ma la yeelayo ayb intaas marka waxaa weyaan waxyaa shahaadada lagu aqbalo yaa ku celi karaan ee ibrahim wax ka sheeg shuruudna dha aan sheegna haye cadow inuusan ku ahayn waa ko iyo cadow ku ahayn qofka uu ku markaati furaayo inaanu cadow ku ahayn haye inuu mukalaf yahay xorna u yahay haye muslim inuu yahay haye murtakib lkabiir inuunan ahay haye saas naam baalid inuu yahay mukalaf mukalaf iska dhe baalid inyahay kii kalaba haye murua mid saaxiib inuu inuu yahay haye midaa dhim ha kii u dambaysaa dhim a naam waan laa yakuna aslan walaa farxan min anlaa yakuna asla lilmashhuudi lahu walaa farcan mi markaas intaasa marka loo shardiya taas marka waa taas marka kabiira waxa la yihahna waa taqaanaa dabcan kabiira waa macruuf hal su-aalaa marka imaanaysa qofka garkiisa xeero markhaati ma geli karaa markhaati ma geli sababtoo dembi kabiira daa'ima oo ku jiraa mar walba maaa laga yeela laa bisha hada arkaan laga ramadaanaan arka ada aan laga yeelaynin walaa waxaan laga yeelaynin yani eh, eh, waxaas dhan laga yeeli maayo sababta murtakib kabiir ama nisaabka shahaadada shahaadada nisaab ay leedahay dabcan eh, marka aan nisaabkeeda ka hadlayno yani tirada markaatida markaatida tiradeeda waxaan leenahay xuquuqna waa laba nooc alxuquuq darbaani xaq ilaahay iyo xaq bani aadam xaqa aadamiga bal aan ka hormarno xaqa aadamiga saddex nooc waa isaguna nooca koowaad waxaa weeyaan waa qayb aan la aqbalaynin markaatidiisa ilaa inay labo nin labo nin la yihiin qayb aan lagu aqbalaynin ilaa laba nin maahan wax kale aan lagu aqbalaynin ayb qaybtaas waxaa weeyaan waa waxa maalna aan ku saabsanayn maalna ma aha wax maal ku tacalluqaayana ma aha xuquuq bani aadam waaye maalna ma ahan waxna ma ahan maalna kuma tacalluqo kuwayaalkaas oo kale sida nikaaxa oo kale furiinka oo kale furiinka iyo guurka iyo oo kale laba nin aa markaati ka gelayso naag ma soo dhawaanaysa meeshaas ma soo dhawaanays marka taas waa qayb waay qaybta labaadna darbun yuqbalu fiihi shaahidaani aw rajulun wamra'ataani qaybna waxaa weyaan laba nin ayaa markhaati lagu aqbalaa ama hal nin iyo laba naag nin laba nin ama hal nin iyo laba naag ayaa lagu aqbalaa ama hal markhaati iyo waxaa la aqbala iyo dhaar ninka mudiciga dhaartiisa iyo hal markaatiyo oo la yimaadaa laysku qabi karaa kaas marka waxaa wey wixii maal ku tacalluq xadiiskeedana arki doonaa wixii maal ku tacalluq dayn aa laga markaati fura masalan dayn rahan iyo wixii lamida ah. beec ijaaro minaa nin guriga ijaartay markaatiyo rabaa inuu u sameeyo laba nin waa markaatiyo uga dhigi karaa nin iyo laba naag uga dhigi karaa xuquuqaa laysku shaartay ninkaan ijaarka waa isiiyey ee ima siinin hay markhaati laba nin waa keeni karaa hal nin iyo laba naag waa keeni karaa hadduunan haysanin ilaa hal markhaati maahan halkaas markaati buu keenaa dhaarna waa ku qabaa shaahid iyo yemiin makaste waa wixii maal ku tacalluqo qaybta saddexaadna waa qayb ay markaati ka geli karaan laba nin ama nin iyo laba naag ama afar naag hadii lawaayo afar naag oo keliya afar naag ayaa ka geli karta qaybtan waxaa weeyaan wa huwa maa laa yadalicu calayhi rijaalu qaaliban waxaa sida badan nimanku aynan arkin oo naaguhu inay arkaan u badan tahay sida nuujinta oo kale dhalmada oo kale dhalmada oo kale iyo nuujinta iyo haweenka wax ku saabsan iyo oo kale afar naag markhaati waa ka noqon karta hadii la intaas marka waa saddexdii qaybood ee xuquuqda bani aadamka waa ama xaq llahi tacaala xuquuqul ilahi subxaana watacaala naag iyada madhal kumamale markhaati kama noqon karto wax xaq ilaahay oo maxdiya ah naag markhaati kama noqon karto liqowli zuhriyi uu yidhi laa yujladu fi shayin min alxuduudi ilaa bishahaadati rajulayni xuduud yani lama jeedlaayo wax xuduudda kamida qof laguma jeedlo ilaa laba nin markhaatidood ma ahan ama zinada kasoo haro ka wadaa ayb xuquuqda allana subxaana watacaala saddex nooc waa iyada laftirkeeda qayb afar markhaati ka yar lama ogola inay ka markhaati kacaan afar ka yar nisaabka waa afar qayb xaddu zina waa xaddu zina zinada meeqaa ka markhaati kacayso afar ma la yeelaya saddex hadday saddex markhaati kacaan saddexdoodaa lagu dhufana xadulqazi qaybna waxa waaye laba markhaati ah yaa loo baahan yahay waa wixii zinada kasoo haro oo xuduud ah nin baa masalan wax xaday laba ninaa ku markhaati furta oo markhaatidooda la aqbali karo gacantaa laga goyn ma kasin nin baa ninu qashay ama naaguu qashay muslimada laba ninaa ku markhaati furtay waa lagu dhufanaa sideetanka jihaada labaa loo baahan yahay marka tan qaybna hal nin a ku filan bis hal nin a ku filan qaybtaas waa maxay ru'yatu hilaali ramadaan oo kale bisha ramadaan arkideeda xaq alla soo hal nin aa ku filan bis ila xadiis ibni cumar waa soo marnay kitaabu siyaama kusoo marnay nisaabka shahaadaduna saas ay kala tahay marka marka xadiidka eh, marka galno <clears throat> can zayd bni khalidin aljuhaniyi radia allahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam qaal nabigu wuxuu yihi alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa bikayri shuhadaai markaatiyaalo kuwa ugu fiican alladii kan weyaan yatii la imaanayo bishahaadatihi markaatidiisa la imaanayo qabla an yus'alahaa intaan la weydiininba rawahu muslim muslim baa weriy ma idiin sheegaa buu yihi markhaatiyaal ugu wanaagsan waa midka la imaanaayo markhaatidiisa keenayo inta aan la weydiininba hebelow ii markhaati fur inta aan la dhihin ayuu isaga la imaanayo markhaatidiisa <clears throat> muslima weriye xadiidka dambe ayaan ku dhex sharxaynaa kan wacan cimraana bni xusaynin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ina khayrakum qarnii kuwa kuwa khayr badan waa qarniga aniga aan noolahay uma aladiina yaluunahum baa ku xigaan uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xigo uma yakunu waxaa ahaanaya qawmun qolo yashhaduuna way markaati kacayaan walaa yustashhaduuna lamana lagamana markaati dalbayo yashhaduuna waa markaati kacayaan walaa yustashhaduuna markaati iyadoo laga dalbanayni markaati kacaya wayaquluuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna lana aamini maayo wax laguma amaaneysanayo wayandiruuna waa nadrayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan nadarka wayadharu fiihim waxaa ka muuqanaya asimanu cayil ayaa ka muuqanaya mutafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim yaa xadiidka soo saareen xadiidkan iyo kii hore daahirka waxaad moodaa in tacaarub oo ka dhexeeya sidaas ayaad moodaa waada riwaayadan waxaa ku cad dadkan waxaa lagu eedaynaa ayagoon markhaati la weydiinin ayay markhaati furayaan kuwii horena maxaa lagu ammaanen oo maxaa lagu ammaanayn alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaai inay markhaatida keenayaan intaan la weydiinin marka xadiidka daahirkiisa waxaad u muuqataa inay iska hor imaanayan <clears throat> ibnu xajar marka eh, wuxuu sheegay wujuuhda lagu jamciyo marka wuxuu yihi imaam muslim xadiiskiisa uu sheegay zayd ibnu khaalid ee aan soo marnay wuxuu yihi wasalaka bacdu ahli lcilmi culimada qaarkood waxay mareen ibnu cabdilbar oo kale maslaka tarjiix u qaaday labada xadiid in la kala rajaxo fa rajaxa riwaayata zayd rajax marka riwaayadii hore ayuu rajaxay midaan cimraan ibnu xusein ma rajixin isaga sababtana wuxuu yidhi riwaayada zayd waa riwaayat lmadaniyiin reer madiina ayaa werinayaan riwaayada kaleo cimraan waa riwaayat ahli lciraaq ayusan ogsoontihiin maalikiyada aqwaalu ahli lmadiina xataa waxay u arkaan xujo noocan maa iyagoo marka ijmaacu ahlilmadiina xujay u arkaan marka saa darteed isaga wuxuu rajaxay riwaayada weliba waa ku talax tegayo waxau fazacama ana xadiida cimraan hada laa asla lahu waa sii fogaado wuxuu yihi xadiid cimraan asalba ma leho waa daciif camal xadiidkiina saxiixeynka werinay marka zallo waa meeshaas marka ibnu cabdilbar kayrkiis wuxuu u leexday eh, maslag ah maslakuljamci in la jamciyo axaadiistan waxaan ujeeda qaar kale oo iyaguna maslaku tarjiix maray ayaa waxay rajixeen riwaayada cimraan sababto ah maxay muttafaqun caleyhi waayay dhaheen riwaayada zaydna muslim keliya la goonin noqday marka waxay dhaheen hadii wax la rajaxayo riwaayada cimraan ayaa mudan in la rajaxo culumada qaar kalena waxay mareen oo badankood maslakuljamci haye marka waayo ninkii jamciyey soo ku jamciyey marka jawaabo badan buu bixiyey marka qaar waxay dhaheen xadiidka zayd waxaa loo jeedaa qofkii isaga xadiidka zayd wuxuu ku saabsan yahay nin isaga xaq lagu leeyahay ninkii xaqaas ku sheegan lahaana ou dhintay masalan ama haa'ib uu yahay oo maqan yahay dadkii xaqaas lahaa marka inuu u markaati furo u sheego oo yiraahdo war ow saasaad jirto xaqaad igu leedihiin anaana idinkaga markaati ah waan idin siinaa taas waa mida nebigu uu yiri alaa ukhbirukum bikayri shuhadaa alladii yatii bishahaadatihi qabla an yus'alaha taas marka waa midaas xadiidka waxaa loo jeedaa bay dhaheen ana almuraada bixadiidi zayd man cindahu shahaadatun liinsaanin bixaqin ee agtiisa u yaala insaan xaq uu leeyahay laa yaclamu bihaa saaxibuhaa ninkii xaqa iska lahayna ma oga fayati ileyhi waa u imaanaya fayuqbiru bihi markaas u sheega war nin xaqaas adaale buu leeyahay kaas baa marka midka la ammaanayo marka soma garana markaatidan cid ka furta lama yaqaano asaa marka u markaati furaayo wahada axsanu lajuudati labadan xadiis jamcin la jamciyo sida ugu fiican tanaa ugu fiican oo in xadiidka zaydna sidaa lagu xambaaro xadiidka cimraanna wixii aan noocaas ahayn in lagu xambaaro saasuna ku tawjiihiyey yaxya bnu saciid alansaariy yaxya bnu saciidin alansaariy shaykhu malik iyo imaamu malik iyo keyrkoodba labada xadiis saas iswaafajiyeen labo waxaa kaloo lagu jamciyey waxaa loo jeedaa ana almuraada shahaadatu lxisba midda qofku xadiidka zayd wuxuu ka hadlaa wixi xuquuq all ah xuquuq alle wixi ah ayuu ka hadlaa xadiidka cimraanna wixi xuquuq bani aadam ah shahaadada ku saabsan ayuu ka waramayaataana marka waa lagu jamciyey oo <clears throat> xadiidka zayd wuxuu ka hadlaa markhaatida ku saabsan xuquuqda ilaahay xadiidka cimraanna wuxuu ka hadlaya markhaatiga ku saabsan xuquuqda bani aadamka masla kale isna fiicana jiro oo lagu jamciyey xadiidka zayd in lagu xambaaro cala almubaalagati fi lijaabati ila aladaa xadiidka zayd ibnu khaalid aljuhani waxaa loo jeedaa yani udegdegista oo usoo degdegaayo marka laga dalbado ayaa sidaas laga cabiray waxaad moodaa yani markii markhaati la weydiisto kaanahu waxaad moodaa inaan iyadoon la weydiisanin oo soo dayey markhaatida ayaadba umalaysaa marka nooc mubaalaqa ah ayaa ku jirtay dheheen carabtuna macno noocaas oo kale way taqaanaa markay faras orod badan ay tilmaamayaan ayay waxay dhahaan inahu la yucii qabla alab inahu la yucdii qabla alab faraskani waa iska kaasiinaya isoon la dalbaninba dalabka iyo dalbashada ka hor waa iska imaanaya iyadoon la dalbanin taagan yahay maxaa loo jeedaa yani mar allaala markii la dalbado hore kasoo degdega xadiika marka macnahaasa lagu tawjiihi marka markau leeyahay alladii yaati bishahaadatihi qabla an yus'alahaa yani mar allaala markii la weydiiyey maba soo daahayo hore ka keena sidii intaan la dalbanin oo kale isagoo yimid oo kale ad mooda taa marka waa lagu macneeyey xadiidka cimraanna waa in markhaati aan lagu weydiisanin aad iska gasho adigu juuda saddexda ayaa ugu caansan hadda wejka koowaadaan ugu fiican khayraad muxuu ahay wejka koowaad lagu jamciyo qofka xaqa iska lahayna ounan ogeyn ayb inuu markhaati furo marka qofkaas oo kale saas wejkaasa ugu fiican wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama laa tajuuzu ma banaana shahaadatu khaainin khaain markhaatidiis walaa khaainatin haweeney khaainada markaatideed ma banaana walaa dii kimrin xiqdi mid u saaxiibo calaa akhiihi walaalkiis cuqdad u qabo mid walaalkiis cuqdad u qabana markaatidiisa ma ansaxayso maxaa loo jeedaa marka yani markaati isaga ku saabsan ee markaati ma gala lagama wado cumuumanba tan qofa wax isku qabtaan adiga qofkaas kuma markaati furi kari qofna kugama markaati furi kara laakiin cid uusan wax u qabin waa ku markaati furi karaa walaa dii kimrin calaa akhiihi oo ku markaati furo riwaayadana waa lamid riwaayada iyo shahaadada werinta iyo shahaadada meelo badan waa isaga mid meelana waa isku faaruqaya meelo ay ku kala duwan yihiin waxaa kamid ah riwaayada iyo shahaadada shahaadada waxaa la shardiyaa xornimo riwaayada lama shardinayo adoon adoo xadiid weriye waa la qaadan riwaayada looma shardiyo arrintan masalan nin adiga aabahaa wax dhibaayo hadaad xadiis ahaan u weriso waa la qaadan la dhihi maayo ama wax aabaha anfac u ah bikhilaafi shahaada aabaha mmu markaati furi kartaa ma u furi karti laakiin riwaayo haddaad nebiga ka werinaysid xadiis aabbahaana markaas nafci u ah ma la dhahaayo xadiiskan la qaadan maayo aabihiis oo nafci u yahay ma fahamteen marka taleel adowgana waa la mid haddii riwaayadaa ay sax tahay xadiidku haduu dhibaayo nin markaa ad yani waxaan ujeedaa oo markaa ku yahay eh, eh, ku yahay eh, markaas xaq laga qaadayo ama waxu nacaayo kale haduu xadiidku kusaabsan yahay haduu cadow ku aada ad werisa xataa la aqbala laakin bikhilaafi labada qof marka ay istacdiilinayan ama ay istajriixinayan way ka duwan tahay masalan adiga ninaad cuqdad u qabto adaad jarxiso la aqbali maayo jarxigaa sababtoo ah jarxigu xugn xugn riwaayaduna waa abar riwaayaduna waa abar walaa tajuuzu ma banaana shahaadatu lqaanici midka gurijooga ah markaatidiisa lbeyti oo u markaati furaayo dadka gurigooda oo joogo alqaanic maxaa la yidhaha midka khaadimka qowsaarka camal ama ninka marka guri ku jilan isaga oo guri ku eh, yani guri saaran gurigaas wax ka cuncunaa ninkaan noocaas ah inuu u markaati furo cidii gurigooda uu ku noolaa ma banaano sababto ah hadduu u markaati furo xoolana ay ku helaan xoolana ay ku helaan reerkaas qoyskaas xoolaha asaga wax ka helaa sooma laakiin inuu xishaa laga yaaba alajiidi marka tuhmadaas dhanba marka lama rabo rawaahu axmedu wa abu daawuuda <clears throat> xadiidkan abu daawuud marka ayaa fasiray alhimru alxiqdi buu yii wlqaanicu alajiiru taabicu mil jiiri aas sababtana marka waa mida aan sheegna khaaabi wuxuu yii waxaa looga qiyaas qaadan karaa qaanica zawjada naagta ninkeeda ma u markaati furi karto sooma garana sababto ah wixii ninkeeda oo nafciga soo gala iyadana uu soo gala saa darteed marka xoogaa meeshaas tuhmada imaan karta waan abi hurayraa radi allahu canhu anahu samica rasuula lahi sal lahu alayh ali wasalama <clears throat> rasuulkau maqlay qaala isagoo <clears throat> yidhi laa tajuuzu ma banaana shahaadatu badawiyin mid reer guuraa ah oo badow ah markhaatidiisa calaa saaxibi qaryatin oo ku markhaati furo mid reer magaal ah rawaahu abu daawuud bnu maaja nin reer baaje reer guura ah ku markhaati furo nin reer magaala ah, ma ma banaano oo ma soconayso xadiidkan mundiri wuxuu sheegay ibnu maajahn waa soo saaray yii warijaalu isnaadihi ixtaja bihim muslimun fii saxiixihi isnaadkan rijaasha ku jirto muslim ayaa xujaystay yii saxiixiis isku xujaystay idan marka xadiiska waxa weyaan waana xadiis saxiix ah maxaa laga qaadanaa marka waxaa laga qaadanaa shahaadatu lbadawiyi inayna ansaxaynin badwi markayaa la yihaa dadka aruxal dadka guurguura sababta waa maxay khaaabi wuxuu yidhi arrintan waxay u eg tahay sababta shahaadada nimankan loo kahday waxay tahay limaa fiihim min cadami alcilmi biityaani shahaadati calaa wajhiha reebaadiyuhu waa jaahiliin markhaati si loo furo wejkii saxda ah oo sharciga si loola yimaado ma yaqaanaan ayb saasaa marka loo loo diida mana u gudanayaan sidii marka xaqeeda ay tahayna u gudan maayaan sababtoo ah cilmigooda gaaban waxa shahaadada bedelaya ma yaqaanaan walidaalika saas uuna imaam axmed uu ku tegey badwiga shahaadadiis inaan la aqbalaynin camalka xadiidkanna waxaa ku camal falay jamaaco oo asxaabta axmed kamida maalik iyo abu cubaydna saasay ku tageen laakiin akaru lcilmi jumhuurtu waxay qabaan reer baadiyaha markaatidiisa inay ansaxayso xadiis waxay soo qabsanayaan ninkii reer baadiya bisha arkay ee markaana nebiga oo u qiray laakiin xadiikaas waa aciifxadiikaas waa daciif wacan <clears throat> cumar bni khaaab <clears throat> radia allahu canhu anahu khaaba cumar waa qudbeeyey faqaala wuxuu yii anahu <clears throat> khaaba cumar wuu qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ina unaasan dad kaanuu waxay ahaayeen yuukaduuna in la qabanayo bilwaxyi lagu qabanayo fii cahdi rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalama wa ina alwaxya waxyiguna qad inqadaca hadda waa go-ay wa inamaa naakudukum alaana hadda annagu waan idin qabanaynaa bimaa dahara lanaa wixii nooga kiin muuqdo min acmaalikum camalkiina acmaashiina xaggeeda nooga kiin muuqdo rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isagu in qofkii cadaalad lagu yaqaano qofkii la yaqaano oo hadda aan majhuul ahayn ee cadaalad lagu yaqaano in markaas riibo riiba iyo yani shaki soo galay dartiis inaan looga istaagaynin ilaa in wax cad la helo maaha taasaa laga qaadanaa xadiidka oo ibnu xajar wuxuu yidhi fiihi ana alcadla xadiidka waxaa ku sugan ana alcadla man lam tuujad minhu riiba qofkii aan shaki laga helin oo isagoo aan shaki ka yani qof aan yani wax lagu tuhmaysto qof aanu ka daahirin qof aan laga helin oo aunan ka muuqanin wax markaas cadaaladii ka qaado ayaa la yidhaahdaa cadli waana qowlka imaam axmed iyo isxaaq ay ku tageen muhallab ayuu kasoo guuriyey warkaas markaasuu tacqiidiyey wuxuu yidhi wahada inamaa huwa fii xaqi lmacruufiina laa man laa yucrafu xaaluhu aslan dadku laba wa dadna waa majaahiil la garan maayo kuwaas markaati ma gelaya la dhihi maayo nimankaan xumaan mal yaa ku arkay xumaan la dhihi maayo laakiin dadka la yaqaano ayaga cadaaladooda daahirka la yaqaano wax markaa kasoo daahiray oo cadaaladooda baabi-inaayana aynan jirin kuwaasaa cadli lagu tilmaami karaa oo ku sifaysan waxa qalbiga ugu jiranaad aduu ma ogi marka taa inaad gasho ma aha wacan abi bakrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama anahu nabiga cadda wuxuu ku tiriyey shahaadat zuuri fii akbari lkabaa'iri buu ku tiriyey kabaairta kuwa ugu waaweyn muttafaqun caleyhi fi xadiid wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala lirajulin wuxuu ku yidhi tara shamsa war qoraxda ma arkaysaa muu qoraxda qaala nacam buu yidhi qaala calaa miliha iyada oo kale fashhad ka markaati kac o amase da isaga tag yani qoraxdan shaki maa kaaga jira waa maya wax sidaas oo kale ah ka markaati kac ama iska dhaaf markaatida akrajahu ibnu cadiyin biisnaadin daciifin wasaxahu xaakimu xaakimna waa saxiix yaale waa gefay xaakim marka talkiiska cilada xadiidkan ku sheegay xaafidku waxaana weeyaan moxamed ibnu sulaymaan ibnu masmuul ayaa ku jiro moxamed bnu sulaymaan moxamed bnu sulaymaan bni masmuul ayaa ku jira wahuwa daciifun ninkaana waa daciif bayhaqina wuxuu yihi lam yurwa min wajhin yuctamadu calayhi wej la cuskado xadiidkan laguma werinin laakiin in markaatida lahuba waay wax aadan hubin inaad ka markaati kacdaa maya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka qadaa biyamiinin markaati ay eh, qadaa biyamiinin dhaar ayuu xukumay washaahidin iyo markaati hal markaati iyo dhaaro xukumay akrajahu muslimu abu daawuud wnasaa-iy waqaala isnaadun jayidun ayuu yii ayb xadiidkan culamada qaaraa cileeyo laakiin xadiidku waa saxeix ayb <clears throat> muslimna wuu soo saaray aimo badanna way saxeex heleen an abi hurayrata radia allahu canhu miluhu akrajahu abu daawuuda watirmidiyu wasaxahu bn xibaan laakiin tawjiiha goorbay anfacaysaa hal markhaati iyo dhar in laysku kabo waa wixii maal kusaabsan waa wixii maal kusaabsan maal iyo wixii kusaabsan masalan ninaan ninaa naag muslimadu qadfay adiga kaligaa maqlaay adiga markhaatidaada iyo dhaaran isku kabi kartaa ninkaas ma lagu jihaad la abadan maya waa wixii maal ku saabsan soo ma garan wixii maal ku saabsan adaa masalan nin maal ku sheegtay ninkaan maalkaas ima siinin ka kalena waa siiye leeyahay ama masalan ninkaan maalkaasan kuleeyahay iguma laha haye see loo xukumaa marka waa in marka la yidhaha markhaati la imaa adiga mudiciga mudiciga haddaw markhaati maayo uu yidhaahdo waxaa dhaaranaayo midka inkiraayo haddaw dhaarto bis xaqaas ninkaas laguma laha mudacigii wuxuu yihi hal markaati ayaan hayaa dhaarna waa ku kabaa waa laga yeeli mudiciga mudaca caleyga ma aha mudiciga midka dacwada qaba wax sheeganaya isaga dhaartiisa iyo waxaa laysku kabaa iyo markaati hal markaati ee u wato markaas imaam nawowin xadiidkaas sidaas ayuu utawjiihiyey xadiidkan saas ayayna asxaab badan ay xukumeen oo uu kamid yahay abubakar iyo cali iyo cumar ibnu cabdilcaziiz iyo baabu dacwaa wlbayinaati baabu dacaawi sheegashada dacweynta iyo wlbayinaati iyo markhaatiyaalka can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala llahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi low yucda annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum bimujaradi dacwaahum sheegashadooda haddii wax lagu siin lahaa la dacaa naasun dad ayaa sheegan lahaa dimaa rijaalin rag dhiigood wa amwaalahum iyo maalkooda walaakin ilyamiinu dhaar cala lmudacaa calayhi kan lagu sheeganayo korkiisa ayay ahaatay muttafaqun calayhi riwaayo kale waxay leedahay laakin ilbayinatu cala lmudaci walyamiinu calaa man ankara yamiinta waxaa lagu leeyahy qofka inkiro dhaarta qofka inkiro hade ninka inkiro soomaha ninka asaga wax lagu sheeganayo say wen wlilbayhaqiyi biisnaadi صaxiixi albayinatu cala lmudaci walyamiinu cala man ankara markaatidu mudaciga korkiisa waaye walyamiinu calaa man ankara xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isaga waa asal cadiim oo weyn oo min usuuli qada oo dadku hadday isa soo dacweeyaan <clears throat> inaan qofna aan wax allaale waxu sheegto aan hool la dhehaynin ee laleeyahy markhaati keen markhaatida wax lagu dhisaayo iyo dhaaro say u kala leeyihin markhaatida yaa leh ninka wax sheeganayo dhaartana yaa leh ninka wax inkiraayo arrintan marka walaakin ilyamiinu cala lmudacaa caleyhi arin iska caama miya mase yani arin oo mudarida miya oo aan la khilaafi karin mase mararka qaar mudaca caleyhigiiba qofka mudicigaa dhaaranay dhaartii yani laga rabay mudaca caleyhiga ma dhaaran karaa mudiciga laftirkiisa bukhaari iyo abu xaniifa iyo sida ka muuqato xadiidkanay ku dhegeen mar oo mudiciga dhaaranayana ma jirtay dheen mar kasto midka wax inkiraya dhaaranay mudaca caleyhiga laakiin axaadiis waxaa sugnaatay inay dhaaranayaan xaalaadka qaar xadiidkan laga baxaayo sida baabul qasaama waa soo marna qasaamada qasaamada yaa dhaarta lahay mudicig markii ay nimankii cabdiraxmaan ibnu sahal iyo xuwayisa iyo muxayisa iyo markay dhiiggii ay sheegteen yuhuudaa naga disha ay dhaheen ma dhaaranaysaana yiri nebiga ataxlifuuna ma dhaaranaysaana yiri watastaxiquuna dama saaxibikum waatay dhaheen naga ma arkin teen ku dhaaranaynaa ato yahuuddii lagu wareejiyey dhaarta oo ay dhaheen annaga nimankaan yahuud waay kadibna nebiga oo diyada isaga bixiyey xadiidkaas marka maxaa laga qaadanaa dhaartiyaa la siiyey kuwii ayaga andacoonaya oo dhiigga lahay mudicigaa dhaarta la siiyey mudaca waa marka xadiidkan uu khilaafsan yahay marka kaas laakiin asalka kanaa ah wax marka laga baxaayana waa in adillo looga baxo soo ma waxaa kaloo kamid a dhaartii iyo shaahidka hadda laisku daraayo oo mudaciga u sameynaya kamida a looga bixi karaa markaa an abi hurayraa radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nabiga carada calaa qawmin dad ayuu u bandhigay alyamiina dhaar fa asracuu way degdeg ay usoo degdegeen fa amara nabigu wuxuu amray an yushama in loo qori tuurto baynahum in loo qori tuuro baynahum dhexdooda filyamiini dhaarta ayuhum yaxlifu kooda la dhaarinayo kooda dhaaranayo rawahu lbukhaariy bukhaari baa weriye xukunkan laakin goormuu imaana marka xadiidka waxaa laga qaadanaa haddii dhaar lagu yeesho dad tiro badan dad tiro badan haddii dhaar lagu yeesho yaa laga bilaabaa dhaarta marka waa loo qori tuuraa midka dhaarta lagu bilaabayo kaasaa marka dhaarta yaa gelaya marka hadduu marka dhaarto xaqi isagaa yeelanayo marka hadhow culamada qaar saas u toojiyeyen yarxamuka masalan laba nin baa waxay ku doodeen waxay dhaheen fiirsada rikoorkan oo nin kale gacantiis ku jiro aa ah, mid kastoo labadooda waxa wy anaa iskale rikoorkaas anaa iskale kalan anaa iskale maxaa lagu kala bixinaa marka de dhaartaa laleeyahay marka dhaarta markaatila imaado dilo dhaarta dhaartii marka de iyaga kusoo wareegto saa ay ugu soo wareegto labadooda kee dhaaranayo marka labadooda marka midna la isagama bilaabayo waa loo qori tuuraa kan oo usoo baxo qorituurka kusoo baxo dhaaranayo xoolahan asaa la siina xadiidkan marka culamada qaar saas u tawjiihiyeen qaarna waxay dhaheen sidaan maana waxaa suuragal ah in macnuhuba uu yahay dad ayaga markaas munkiriin ahay dad ayaga lagu sheegtay xuquuq shan nin oo xuquuq lagu sheegtay shantoodana marka waxay rabaan inay dhaar uga beri noqdaan dhaar inay ku beri noqdaan bay rabaan shantooda marka waa la dhaarina kan lagu hormarinaya loo qori tuura marka saasna waa lagu macneeya xadiiska isku soo dudub dhaar lagu yeesho dad badan waa loo qori tuuraa kooda dhaarta bilaabayo wacan abi umamata alxaarisiy radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man iqtadaca qofkii goosto xaqa mri'in qof xaqiis qofkaasoo muslimin muslima biyamiini dhaartiisana ku goosto qof xaqiis ayuu dhaartiisa ku goostay faqad awjaba allahu lahu naara ilaahay naar buu u waajibiyey waxarama caleyhi ljanata jannada waa ka xarimay faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi wain kaana hadduu yahay ka waran wain kaana haba ahaada shay-an shay yasiiran oo fudud yaa rasuul allah shay fudud hadduu yahayna ka waran uu yii qaala wuxuu yidhi wain qadiibun min araakin wain qadiibanna waa la wadiyey labadaba waa loo bafdiye labadaba waa loo bafdiyey wain qadiibun min araakin wain qadiiban min araakin ayb oo usuusha ya in qadiiban iyo wain qadiibun asalka sida ku taal saas marka haddii wain qadiibun la yihaahdana macnuhu wuxuu noqonaya waxaa ka tirin ha tirin kitaab waxbaa ka tirin sidiisa ku ahaa saa u ogow kaliya ayb nusakda kitaabka ma xafidsanin wain kaana qadiyatu araakinna inay yani sax tahay waa laga yaabaa marka yani tan anaga inta noogu taalan akrinaynaa haas kalena adiga nasiibka haddaa hadhow sixayada aad hesho iska tirin marka ayb wain qadibun hadii la dhaho inta waxay noqoneen markaas midaan camalna lahayn zaa-ida iska ahay noqoneen qadibun marka waa la mubtadaysana wain qadibun ay waqadibun min araakin waqadibun yani laan oo laan oo min araakin caday ah xataa haddii uu yahay waa taas ayb haddii kale marka la yihaaha wain qadiiban la dhahana oo la nasbiyana dakaano iyo isimkeeda ayaa markaas xasan wain kaana shayu shaygaas haba ahaado qadiiban min araakin haba ahaado rawahu muslim xadiiska muslim aa waxaa laga qaadanaya marka qofkii dhaar ku maro xaq dadaad sidaa ku qaato in laga in marka kabiir uu ku dhacay dhaartuna inaysan uxalaaleyneynin shayga ou qaatay wacan ilashcati bni qaysin radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar dhaar qofkii ku dhaartay yaqtadicu bihaa ou ku goosanaayo maala mriin qof maalkiis muslimin oo muslima ah, huwa isaguna fiiha dhaarta dhexdeeda faajirun ou yahay laqiya allaha allow la kulmaa walxaal huwa isaga oo walxaal huwa isaga oo adbaanu u caraysan alla caleyhi qofkaas korkiisa ucaraysan mutafaqun caleyh wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rajulayni laba nin ikhtasamaa ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalama nabigay usoo doodeen fii daabatin fii shani daabatin daabaday ku doodeen laysa liwaaxidin minhumaa mid iyaga kamid ahna bayinatun aanu haysanin laysa liwaaxidin xaal aynan usugnaanin midkoodna oo minhumaa labadooda kamida bayinatun markaati faqadaa bihaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waa xugmiyey baynahumaa iyagu uxugmiyey dhexdooda nisfayni u kala gooy nusi nus rawaahu axmedu waabu daawuud wnasaa-iy wahada lafdu waqaala isnaaduhu jayidun buu yii ayb isnaadkiisu waa jayid laakiin xaafidka laftirkiisa waa cileeye oo talkiiska ayuu ku cileeyey ciladuna waxa ay tahay xadiis inuu mursal yahay oo wuxuu ishaaray bayhaqi inuu yihi macluulun qaala bayhaqiyu macluulun xadiiska waa mid cilaysan ciladuna waxaa weyaan inqiaac baa laga sheegay bayna abi burda wa abiihi iiraafna waa ku jiraa khilaaf badan riwaayada ugu saxiixsanna waa midda simaak waa riwaayatu simaak riwaayadaasna waa midda mursalada ah isku soo duubduub xadiiska ciladiisa waxaa weyaan riwaayada ugu roon waa riwaay mursal riwaay dhac ku jira talkiisabiirka taas ishaara ibn lqayimna tahdiibu sunanka inqiaacaasna waa ishaaray waxaa kalou sheegay in imaam buaari xadiikan u cileeyey xadiikan imaam buaari inuu cileeyey sheegay imaam buaari Bueno. Bueno wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto calaa mimbari haadaa mimbarkaygan korkiisa biyamiinin ku dhaarto dhaar aasimatin oo u ku dambaabayo dhaar dambaajinaysa ku dambaabay tabawaa maqcadahu ayuu ka diyaarsaday makaanu fadhigiisa ayuu ka diyaarsaday min annaari naarta ka diyaarsaday rawaahu axmed abuu daawuud nasaa-iy saxa ibnu xibbaan xadiidkan marka waxaana culamadu u daliishadeen xadiidkan dhaarta in mararka qaar ay aada usii adkaanayso cuquubada dhaarta cuquubada dhaarta ka dhalanayso inay ku adkaanayso zamanka iyo makaankaba masalan zaman aada u fiican oo khayr badan haddaad masalan dhaar beena dhaarato dembigeedu waa ka weyn yahay wenyahay awqaada kale mararka qaarna amaakinta sida hadda nebiga wuxuu yihi mimbarkaygan ninkii dhaar beena ka maro eh, eh, eh, wuxuu ka diyaarsaday naarta meeshuu ka geli lahaa marka saas darteed culamada waxay sunneeyaan mararka qaar dadka markay dhaarinayaan in lagu dhaariyo meelo aada amaakin aada u fadli badan oo aada u xurmo badan marka si aanu qofka ugu dhiiranin dhaar beena inuu ku dhaaro lidalika taraajimta iyo kutubta waxaad ku arkaysaa qofka qof qof baa wax sheegaya markaas wuxuu leeyahay haddaad doonto waxaan kugu dhaaranayaa bayna rukni walmaqaam maqaam ibraahimka iyo xajarulaswadka dhexdooda kugu dhaarana inta udhexaysa dheeldheel maaha meeshaas iyo halkaan isku hal maaha dhaar iyadoo dhaar beena mar walba ay dembi tahay haddana waa sii daran tahay marka aada ku dhaaranayso adoo joogto amaakin aada u fadli badan meelo fadli badan sooma kasi walidaalika ka keeneen marka qofka markau dhaaranayo kitaabka masalan inuu gacanta saaro kitaabka ilaahay oo gacanta u saaran hadduu dhaar beena ku dhaarto khatar wa khatarta leedahay culamada marka meela ay ka istimbaadeen qofka yani in lagu dhaariyo markaas wax uu xurmeynayo wax uu xurmeynaayo in lagu dhaariyo xataa taana waa laga qaadanaya waatii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam yuhuudda muxuu ku dhaariyey muxuu ku dhaariyey waxaan idinku dhaarinaya allihii muuse towreed siiyey doortay oo tawreed kusoo dejiya idinku dhaarinayaaye atajiduuna xadda zani fi kitaabikum sababtoo xoolaha hadii sidaa lagu dhaariyo wax ay oo lagu dhaarinayo oo agtooda xurmo kale markaas soma ka taa marka in qofka hadii muslimkiina qur-aankii lagu dhaariyo ama la yiraahdo war waxaan kugu dhaariyey alihi nebi maxamed qur-aanka kusoo dejiyaan kugu dhaariyey waa weyntaa wax sahlan ma ahna amaa awqaada riwaayada danbuu ku sheegi doonaa dhaarta bacdalcasar la dhaartoo kale iyo inay aada u darantahay sababta waa waqtiga ay malaaigta isbedelayso waan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam halaaatun saddex laa yukallimuhum llahu ilah lama hadlaayo yawma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo walaa yuzakiihim ma dahiraayo walahum cadaabun aliimin baa usugnaaday leeyihiin rajulun nin calaa fadli maain biyo dheeraada korkooda ahaaday bilfalaati weliba dhul baagooyo ah oo lamadegaana joogo biyo baahidiisa ka badanoo haystaa meel gegi banaanuu joogaa yamnacuhu ninkaas u diidaayo min ibni sabiili jidku joog nin musaafiro meesha soo mara inuu biyaha cabo u diidayaa ka ilaahay la hadli maayo mana fiirinaayo dembigana ka dahiri maayo warajulu nin baayaca la mubaayacooday rajula nin baayaca yani la eh, yani wax ka gatay oo la baayactamay rajula nin bisilcatin badeeco kula baayactamay bacda alcasri casrka kadib bacda alcasr maxaa loo sheega marka waktigaasa xurma leh <clears throat> faxalafa dhaartay faxalafa lahu u dhaartay bilaahi ilaahay ugu dhaartay la akhadahaa inuu kusoo qaatay bikada wakada intaa intaa ninba wax ka gadanaya markaas cabdilcasar u dhaartay wallaahi buu yidhi intuu dhaar maray intaasaan kusoo gaday oo alaabtan ay iigu fadhisaa oon kusoo qaaday fasadaqahu kii kalena uo u rumeeyey markaas wahuwa calaa ayri dalika wahuwa isaguna calaa ayri dalika sidaa si aan ahayn ku sugan yani aan sidaa wax ku gadanin iyo ka maxalushaaka meeshaas bacd alcasri ninkaa dhaaranay iyo warajulu nin baayaca imaaman imaam la mubaayacooday madaxweyne la mubaayacooday laa yubaayichu aanu la mubaayacooneynin ilaa lidunyaa addunyada adduunye maan wax kale ula mubaayacoon maayo fain acdaahu minhaa hadduu siiyo wafaa waa u oofinaya wain lam yucdihi haddausan siinin minhaa addunyadii lam yafi u oofin maayo muttafaqun caleyh caawiya nin madax ayuu la mubaayacoonaa waa ku adeecaa buu leeyahay wax macruufa adduunyada ou raba haduu ka waayo manaaficdiis oo rakibana kuwaas marka looma baahno axaadiiska mida alla mida uu yihi waminhum man yalbiska fi sadaqaati fain ucduu minha raduu wain lam yucdaw minha idaa hum yaskhaduun qofka adduunye kaliya inuu fiiriyo maslaxad diin iyo mid adduunye ounan fiirinin maaha wacan jaabirin radia allahu canhu ana rajulayni laba nin iktasamaa fii naaqatin bay ku doodeen hal faqaala kullu waaxidin mid kasta wuxuu yidhi oo minhumaa labada nin kamid a nutijat cindii agteyday ku dhashay nutijat cindii agteeda ayaa lagu dhashaday oo yani lagu dhashaday kasta ani xeradeeday ku dhalatay wa aqaamaa bayinatan markhaati ayayna keeneen labadoodaba faqadaa bihaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga wuxuu xugmiyey liman fii yadihi liman ruuxii iyadoo fii ay gacantiisa ku jirto kii gacantiisa ku jirta u xukumay xaafidku talkiiska wuxuu ku yiri waisnaaduhu daciifun xadiidka isnaadkiisa marka waa daciif wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga radd lyamiina dhaartii buu celiyey calaa daalibi lxaqi buu ku celiyey kii xaqa dalbanayo rawaahuma daara qutniy wa fii dacfun baa ku sugan labadaba riwaayadana waa daciif iyaduna naam oo dahabi xaakim ayuu ku tacqiibiyey xadiidkan oo wuxuu yihi akshaa an yakuna alxadiidu baailan wacan caaishaa radia allahu canha qaalat waxaay tihi dakala calaya rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam ii soo galay daata yawmin maalin masruuran xaal uu yahay mid faraxsan aad loo farax gelinayo tabruqu ay birbirqayso oo ay ifayso ayb asaariiru wajhihi wejigiisa jexjaxyadiisa yani wejigiisa eh, eh, eh, diilamo diilamadiisa yani asaariiru wajhihi asaariir waxaa weyan qofka wejigiisa yani waxyaabaha marka meelaha diilimaha wejigu oo yeelanayo diilimaha wejigu yeelana qof warsaasoo kale yihah soomaali wa lagu dhaho ma garaa qofku marka wejigiisa saas oo kale uu yihaahdo yani riigmaha ka baxaya saas asaariir asaariir wajhihi ay ifayaan farxad darteed faqaala wuxuu yihi alam taray miyaadan arkin caaishaay ilaa mujaziz lmudlijiyi ninka mujaziz almudliji miyaadan arkin ayb ninka ya mujazid mujazadna waa l waa la sheegaa ya may may ra laga yeeli maayo zaay zaay alam taray miyaadan arkin ilaa mujazizi lmudlijiyi ninkaan nadara anifan gordhoyd waxau fiiriyey ilaa zayd bni xaarisa iyo usaamata bni zaydin iyo usaama wiil faqaala wuxuu yihi haadihi tan marka iyaga wejigooda waa daboolna maraa ku daboolnayd markaasuu yihi haadihi tani aqdaamun lugaha bis ka ar gomadahooda u arkay markaasuu yihi haadihi tani aqdaamun gomado waayo bacduhaa qaarkood min bacdin qaar kale ka ahaayo marka nin cajiib badan u ahaayo qaaif ah qaaifaa ah layihaha qofkaan oo kale qaaif waa ninka dadka isku sooci karo dadku say isu dhaleen iyo say isula dhasheen iyo ay isku sooci karaa qaaifaa ah layihaha marka wuxuu yihi riwaayadkaa sheegaya usaama iyo zayd labadoodaba go-ay a go wadaayy wada huwanaayeen wejigoodana marka madaxoodana waaba daboolnay wejigooda ma arkin bimujarad lugahooda ayuu kusoo saaray arrin aada u cajiib ah xadiidkan marka baabkan maxaa loo soo geliyey marka mutafaqun caleyh baabkan xadiidkan waxaa loo soo geliyey in markaatida haweenta niqaaban haweenta niqaaban wejiga u daboolan yahay in lagu markaati furi karo qofkii yaqaano iyada yaqaan inuu ku markaati furi karo ayb matalan xuquuqaad jirto haweentaas iyo dad kala dhexayso in laga markaati furay noqotay marka heblaayo iyadoo la tilmaama xuquuqdaasay qabtaa ama laga qabaa intaa la dhihi kara iyadoo weji daboolan sababto ah nebigu wuxuu aqbalay ninkan markhaatida uu furay usaamo iyo zayd oo wejigooda uusan arkin oo daboolan yahay bimujarad labadaa nin waa isdhaleen uu yiri ayuu aqbalay walidaalika hadaad u fiirsataan xadiidkan bukhaari wuxuu ku wariyey xadiidkan kitaab lfaraaid oo ku wariyey nuqsada ku jirta marka waa maxay ninka qaaifka ah hadduu caddeeyo labada qof inay isdha ninka dhintay iyo nin joogo inay isdhaleen qaraa-inna ay jirto hadduu ka markaati kaco in wax lagu dhisaayo oo dhaxalka wax laga siinaayo yaa laga qaadanayo meesha layskama soo gelin xadiidkaas aa marka ogo marka ninka qaaifka markaatidiisa wax lagu dhisi karo iyo haweenta niqaaban in lagu markaati furi karo laakin yaa ku markaati furi karo ninka yaqaan markaa iyada ama habkeeda qaabkeeda ikasi karo taas un ibnu xajar uu ka sheegay marka <coughs> waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa xadiidka sidoo kale in wiil iyo aabihiis ay hal mara isla huwa karaan in la aqbalo ninka markhaatidiisa isaoon la weydiinin markhaati la weydiinin haddaanay tuhma jirin xaakimku inuu farxo liduhuuri lxaqi ayaa laga qaadanaya fi lxadiisi suruuru lxaakim liduhuuri xaqi xaakimka yani qofka xaakimkaa ah, inuu eh, farxiisa hadduu xaqa daahiro nabiga alayh salaatu salaam muxuu u farxayna xaq daahiro darteeda ku farxay sababta ah usaama nin madoobow ahaa zaydna wou caddaa waa la tuhmi jiray marka dad baa marka waxay dhihi jireen ku sheekay jireen usaama zayd ma dhalin iyo dadaasaas dhihi jire arrintaa iyadaa marka nebigu waa dhibi jirtay marka qaa'iskaan markau u markaati kacay nebigu aada ugu farxay marka xaqii nebigu oo ogaa oo cadaaday waa ku farxa marka marka hadduu xaqa daahiro ama oo cadaaday in lagu farxo in laga naxo ma ah di marka hawen laga aamin yahay waxyaabahaas baa marka laga qaadana wabilahi tawfiiq sal lahu wasalam ala nabiyina